kitaab lqadaai qadihiibuu u kitaab yahay qadaha naam qaalin eh, yani kala xukminta qadaa waxaa weyan kala saarid dadka in la kala saaro oo qadaayaadkooda lakala bixiyo y marka qaadiga aadaabuu leeyahay axkaam buu leeyahay waxyaabaas halkan uga warama marka can buraydata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu yidhi alqudaatu halaatatun qudaadu waa saddex da qudaad marka laleeya iska jir dabcan qaaliga rasmiga wuxuu ku dhacayaa midka dadka qadaayaadkooda xukmiyo nikaaxa dalaaqa furiinka fasakhaada amwaasha dadka taasuu ku dhacaa badanaa laakiin yaa kasii daran mataqaanaa dadka masaa-isha jawaabaya dadka wax ayagu qudaad ma ahan laakiin ilaahay xaggiisa ayay xukunka ridahay ayagaamaas aada uga daran lidalika xadiidkan soo socda ibnu taymiya muqadamada ikhnaa-iyada waa kusoo qaatay lidalika dadka culamada inaysa iska hadlin oo marka ay wax ka hadlaayaan ama mas'alo inaysa iska hadlin oo waxa ay ka hadlaayaan inay ka fiirsadaan sabab saddex waayo qofka inuu yaqaan kas ou xaqa u khilaafay inuunan aqoonin jaahil uu yahay madax madax isugu tuuro inuu yaqaano siday tahay u xukumo saddexdaas waay culumaduna saddexdaasay noqonayaan min xaq uu ujeeda hareer maro mid xaqii xukumo mid jaahil iska wax iska xukumo jaahilku hadduu ku dhufto mas'alada xataa hadduu ka jawaabo dembiguu leeyahay sida saxda ahayd sababtoo ah waa ramyatun bigayri raami iska tuur lama raba diin marka wuxuu yihi alqubaatu halaatatun marka nasiib darada ayaa waxaa kamid a ah, dadka in lagu tarbiyeynayo dhalinyarada axkaamta dadka inay xukun ka gaaraan si sahla waxaa laga yaabaa inuusan xukun ka gaari karin masale salaada ku saabsan inuu xoogaa ka yar gambado masala salaada ani ma aqaan inuu ku tasaahulo qof aan cidi uga horeysay ama cid culumo uga dayana aanay jirinna inuu markiiba bidco ku tuuraayo way u sahlantaha inuu mubtadic u yiraa waa mubtadic khabiis inuu yiraa u sahlantaha marka yani qofka xukunkan bidcada la dul saarayo soo cilmi uma baahna iyada marka alqubaatu alaaatu wey waa saddex isnaani laba fi naari wey wawaaxiduna fi ljanati way rajulu nin carafa alxaqa ayuu gartay faqadaa bihi waa xugmiyey fahuwa fi ljanati jannada dhexdeedu ahaay warajulu nin carafa alxaqa ayuu gartay falam yaqdi bihi ma xukminin wajaara fi lxukmi xukunkiibuu ku joor falay fahuwa fi naari naarta dhexdeedu ahaay warajulu nin lam yacrif ilxaqa xaqa aan garanin faqadaa linaasi dadka ukala xugmiyey calaa jahlin jaahilnimo huwa fi naari kaasi naartuu ku sugan rawahu arbacatu wasaxahu xaakim waan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam marka qadow inuu cilmi u baahan yahay iyo qasad fiican ayaa laga qaadana nin cilmi leh laakiin laaluush qaato ah jagadoona wa looma dhiibayo qado man weliya alqadaa qadiyi qofka tawaliyo faqad zubixa qofka man waliya alqadaaa taas ma idin qoran ya man waliya alqadaaa qofkii qado tawaliyo oo markaa qabto faqad dubixa wulliya qofay u qoran tahay ya nacam wulliya saasaa fiican man wulliya qofkii loo dhiibay alqadaaa qado qofkii loo dhiibay isaga faqad dubixa waa la gowracay bikayri sakinin sakiin la-aana la gawraca yani mididii ayaan lagu gawracin maahane qofkaasi waa la qalay oo qalid uma dhinna halkan marka waxaa laga qaadana iyadana rawahu khamsatu wasaxi ibnu khuseyma wa ibnu xibaana ayb waana xadiis saxiixa ayb xadiidkan marka ayb imaam ajuri akhlaaq lculamaa uu kusoo qaatay xadiidkan waxaa laga qaadana xadiidkan qadaha yani shanigiisu sida uli badan yahay ninkii qaali laga dhigo midi aana la gowraca khatar waa shanigeeda qofku marka inuu aada uga fiirsado wacanhu radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama inakum idinku sataxrisuuna cala alimaarati madaxtinimada ayaad u dadaaleysaan wasatakuunu nadaamatan shallaay iyo ayay ahaan doontaa yawma alqiyaamati maalinta aakhiro fanicma lmurdicatu fanicmas ma idin qoran fanicmat murdicatu fanicmat waxaa nicmo lahaa wanaagsanaat almurbicatu tan nuujinaysa kinaaya waxaa weeyaan marka qofku markuu madaxtinimada haysto waxa uu ka jaqaayo oo awoodiisa socoto iyo yani maalka uu ka helaayo iyo jaaha iyo uu ka helaayo iyo ayaa waxaa laga cabiraa naas nuujin wa bisat way baas lahaatay alfaatimatu mida goynayso markay ku goyso oo adiga aada madaxtinimadi kaa baaba'do oy kaa dhacdo wax ka xun malaha ummadii o dhan waa ku eryeene ummadii o dhan waa ku eedsane meelaad gasha male wahaakadasida badan badanamuttafaqrawahu lbuhaariy xadiidkan waxaa laga qaadanaa marka madaxtinimada in la doonaa in la reebay oo in madaxtinimada loo tartamo in la reebay saddex xadiisa kusoo aroortay mid waa kan midna abu muusa alashcari Eh, laba nin oo la socotay ayaa nebiga u yimaadeen markaasay shaqo weydiisteen markaasuu eh, abu muusa wuxuu yihi wallahi ya rasuul allah ma atlacani calaa ma fii quluubihima kama qaal quluubtooda waxa ku jira ani ma aynan tusin ma ogeyn rasuulka ilaahi waxay rabaan markaasa waxaa la yidhi nebigu uu yihi sal l salam inaa laa nuwali hada lmra axadan alamahu aw xarasa calayhi eh, markaas abu muusa shaqada u diray labadiina waa xadii kalena xadiika waxaa weyaan cabdiraxmaan ibni samura uu yiri ya cabdiraxmaan laa tasal imaara cabdiraxmaan madaxtinimo weydiisanin hadaad weydiisato oo su-aal lagugu siiyo garabkaaga ilahay waa ka baxaa haddii adoo aan weydiisanin lagu siiyana ucinta caleyha aa lagugu kaalmeyna madaxtinimada marka marka aan la weydiisanaynin waxaawy asalku waa inaan la weydiisanin waa sideeda laakiin qof qaali noqon karo hadduu beledka ka jooga hal nin dadkiina qaali ay raadinayaan asagiina aan la aqoonin inuu markaas yira wardaad aniga qaale iga dhigataan waa idin noqonaa waajibay ku noqona sababto haddii kale qof ku beelo inuu meeshii qabto maya maslaxadaa ka weyn markaas soma garani marka hadday qofkii ay mutacayin ay ku noqotay ku imaado ay ku timaado waxaa wey inuu sidaa yeelo tawdiixul axkaamka sheekh albasam wuu ku sheegaa marka noocyada wuxuu yihi daalibu wilaayat lqadaai aw gayriha min alwilaayaati lahu ixdaa xaalatayni ixdaahumaa an yaqsida min alxusuuli calayha aljaah wariaasa wlmaal fahada huwa lmadmuum waxaa weeyaan ninka u dalbanaayo jaah iyo riaaso iyo maal inuu ku helo ninka u dalbanaayo madaxtinimada kaas waa madmuum madaxtinimo dalbashadiisa huwa ladii waradat axaadiis saxiixatu bidamihi wa mancihi waxaana u daliila wuxuu yidhi abudar ayuu nabiga waxuu ku yidhi abudar baa e, e, muslim xadiidka uu soo saaray abudar baa waxau dhahay qultu yaa rasuul alla alaa tastacmiluni rasuulka ilaahay miyaada shaqo ii dhiibaynin qaala inaka daciifun wainaha amaanatun wainaha ywma alqiyaamati khizyun wanadaama ila man akhadaha bixaqiha waadda ladii caleyhi fiiha athaniyatu midda labaad an yatluba alqadaa inuu dalba awil ama madaxtinimadii dalba lianaha mutacayinatun caleyhi waa ku aynowday waa ku waajibtay liannahu laa yuujadu man huwa ahlun lahaa walilqiyaami biha qof ahal u ah ama u istaagi kara ma leh wa idaa tarakahaa hadduu ka tagana tawallaaha man laa yaquumu biha qof aan uqumaynin baa tawalinayo hadduu soo isaga tago soo ma garanin nacam marka waktiyadan hadda lagu jiro xaalaadkan hadda lagu jiro waxaa weeyaan madaxtinimadiiba waxaaba dadkiiba waxay iska daatameen yani dadkiiba waxaa ka dhaadhacsanba min diinilag inuusan madax noqon karinba yaa dadkiibaaba laga dhaadhiciyay boqol sano ku dhawaad dadka waxaa laga dhaadhiciyey ninka diintana inuu masaajid ku ekaado keliya xataa dadkiibaa waxay la yaabayan nin diinla inuu hogaan qabto inuu weydiisto iskadaa inuu hogaan qabtayba la yaabayan soma garani yaa marka madaxtinimadii loo dhaafayn oo looga tegay cilmaaniyiin iyo munaafiqiin wax u badan aada daba orda marka waktiyadaan oo kale culumada inay ama iyagu u magacaabaan qof munaasib munaasib u ah ama ayagiiba inay qabtaan oo annagiibaa xukunka qabanayn ay dhahaan munaasibay u tahay sababto hadday ka tagaan iyay uga tegayaan dalkan marka waa ogtihiin afar lix iyo toban sano dalkan waxa xukun raadinayay say u yaalaan iyo sida ay yihiin marka taa qof hade taas marka waa taas laakiin xaalad ummaddu ay fiican tahay oo la heli karo ummad badan oo karti u leh inuu nin isu soo taago anaa madax noqona ma banaano an camr bn caas radia lahu canhu anahu samica rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam yaquul an shareecada waxay la timid masaalix in la dhamaystiro mafaasidan in la yareeyo marka hadday mafaasidi jirtay oon la dhamay karin in lasoo yareeyo cala aqal nabiga waxau yiri sal sl anahu samica rasul lah sal slam yaquul idaa xakama alxaakimu xaakimka hadduu xukumo faijtahada ou dadaalo uma asaaba ou asiiba falahu ajraani buu leeyahay lagaa jer buu leeyahy isaabadii iyo xukunkii oo xaq u dhacay waidaa xakama hadduu xukumo faijtahaada ou dadaalo uma akhtaa ou gafo falahu ajrun ajri buu leeyahy ajrigan uu leeyahy waa maxay gafidda maaha ajriga uu ku leeyahay gafka ou gafay maahane dadaalka ou dadaalay ajriga ou leeyahay taasina marka waxa wey waa taas iyad marka falahu ajrun ajri buu leeyahay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen marka xaakimku inuu sidaas yeelo marka waa taas halkan marka waxaa laga qaadanaa oo kale ninka mujtahidka ah qofka ijtihaado labada mujtahid inay labada musiib wada noqdaan suuragal ma aha waxaa weyaan musiibku hal qof unbaa markaa musiib ah masalada musiib ku ah kan kalena marka eh, eh, eh, waa gabsay hal ajaruna leeyahay allahuma haddaad ku aragto culamada qaar oo dhahayso mar walba mujtahidku waa musiib waxay ujeedaan markaas musiib bimacnaa wixii laga rabay oo sharcigu faray inuu la yimid musiibuu ku yahay taas hadii loo jeedo waa taas shaikhulislaam minhaaj sunnaha saas kale leeyahay an abi bakrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul lahi sal lahu alay ali wasalam yaquul nabigo dhahayaan maqlay laa yaxkumu axadun axad ma xukumo bayna tnayni laba yani yaanu xakumi alaal wey oo adbaanu caraysan muttafaqun caleyh marka adaabta waxaa isagoo caraysan oo xanaaqsan inuusa xukumin sababta maskaxdiisu waa higi kacsan yahay markaas inuu xukumin waan caliyin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala lahu alayh ali wasalama muftigana waa lamid isoo xanaaqsan oo iftooda maaha muqadamada majmuuca sida uu nawowi ku tilmaamayo wacan caliyin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu yihi idaa taqaadaa ilayka hadday kuusoo xugun tagaan rajulaani laba nin falaa taqdi lilawali kan horaha ha xukumin xataa tasmaca ilaa aad ka maqasho kalaam alakari kan kale warkiisa fasawfa tadrii waad ogaan doontaa kayfa taqdii saad uxukumaysa markaa qaala waxa uu yihi caliyun cali waxa uu yihi famaa ziltu ma ka zuulin inaan qaadi ahay kama aanan zuulin markaa kadib oo sidaa aan xukumayo rawaahu axmed abu daawud watirmidiy waxasanahu waqawaahu bnu lmadiniy wasaxahu bnu xibaana waana xadiid xasana ah weyaan xadiidkan waxaana laga qaadanaa qadiyada marka lagu keeno saddex nooc weyaan dadku awalan saddex yani xukunku saddex qolo ayuu ka yimaadaa mid waa mufti midna waa xakam midna waa qaadi qaadigu waxaa weyaan xukunka waa kala goynay waana fulintana waa leeyahy waana fulina ninka xakamka ah labada qof ee garta usoo dhigatay ayaa waxay u dhiibteen xukunkooda markay u dhiibtaan oo ay xakam ka dhigtaan wax allaale waxa u gooyo oo xaqa markaa waa ku waajibaa amaa muftiga laakiin waa cadeeye keliya unbau cadeynayo xukunkan ilaahay iyo rasuulkiisa saanay ka qabaan buu leeyahay bis isaga fulin iyo dad qasbid iyo malaha isaga sooma kasi marka muftigu taasuu leeyahay isaga si kastabaa ahaata marka haddii adiga arin laba qof ka dhexeeyo haddii lagu keeno qof intaad dhegeysato xukun ha iska gaari tan kalena dhegeyso mas'alaa laakiin imaan karta ma dhici kartaa qaadiga nin baa u yimid ama haween arin garay usoo dhigatay arintii qadiyadii markay u sheegatay wuxuu ogaaday laakiin qaadigu ninka la dacweysanayo waxa laga sheega inuu ku sifaysan yahay ayuu cilmi ahaan u ogyahay marka taas ku xukumi karaa ninkiio maqano aa'iba maku xukumi karaa culamadaas ku khilaafsan yihin qaar badan waxay qabaan inuu wax ku xukumi karo waxay soo qaadanayaan qisadii abu sufyaan markay hind bintu abi hinda bintu cutba markay u timid nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ay tiri ina abaa sufyaan rajulun shaxiixun fii riwaayatin rajulun miskiitun walaa yucdinii maa yakfiinii oo waladii aniga ilmeyga wax nagu filan nama siiyo ee dembi ma tahay inaan ka qaato ka qaadayo nabiga sal sl wax dembiga male taas marka culamada waxay isugu khilaafsan yihiin nebigu markaan ma fadwo oo u jawaabayo may ahayd muftimu ahaa mase xaakimu ahaa qofkii yiraaha xaakimu ahaa marka xadiidkan see ka yeela marka abu sufyaan lama dhegeysanin hadda soomaa warkiisa soo la dhegeysanoo xukmiyey waxaa laleeyahay markaas qaadigu cilmiga ulahaa abu sufyaan waxaan laga sheegaya uu ku ogaa soo ma garan qariinadaas marka u isticmaalay marka mararka qaar qariin ahaan marka looga bixi karaa haddii fadwo la yirahdana iya masalada ma kusaabsana marka halkaas walahu shaahidun buu leeyahay cinda alxaakimi min xadiisi ibni cabaas an umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasul lah sal slam inakum idinku takhtasimuuna ilaya waa iisoo dood tegaysaan walacala bacdakum qaarkiina waxau mudan yahay ama laga yaabaa an yakuuna inuu yahay alxana mid ka aftahansan bixujatihi xujadiisa mid kaga aftahansan min bacdin qaar kale faaqdi ana aan xukumo markaas lahu isaga aan u xukumo calaa naxwi ma calaa naxwin wax u eg mima kii asmacu minhu aan ka maqlaa isaga faman qadactu lahu qofkaan u gooyey min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisa shayan aan wax uga gooyo fa inamaa aqdacu lahu waan u goynaya isaga qidcatan baan u gooya qayb oo min anaari naara muttafaqun caleyh qayb naaraan u gooya ninkaas muttafaqun caleyh xadiidkan waxaa laga qaadana mas'alada yani xukunku qaaliga xukunka oo xukumaayo inuusan kuu xalaaleey karin adig waxba qaaligu waxma xalaaleeyo taasaa laga qaadana khilaafan lilxanafiya qaaligu haddoo adiga intaad aftahanimo iyo dhaarbeeno iyo wax isku soo haddaad nin maalkiisa saas ku qaadato maalka xalaalkuma ah inkastoo qaaligu sidii laga raba oo fuliyey waa bani aadan ilaayo markhaati keenu ku yiri markhaati beenaala u keena markhaatidaana ninkan wuxuu ka ogyahay inay ninkaan dadkaan ninkaan inuu cadli yahay markaasuu been ku markhaati furay hooyaa lagu yiri waa lagu siiyey dhulkii waa lagu xukumay dhulkaas xalaal ma ku noqona abadan maya xalaal ma ah sabab una xalaal kugu noqonaynin qaaligu waxma xukumo nebiga cadaynayo jamra min anaaran ugooyo leey xanafiyadu laakin waxay qabaan maalkaas xalaalo kuu noqonay kuleeyihi sababto qaaliya xukumay khalad waa arintaas marka bukhaarina kitaab alaxkaam masaladan aada ugaga hadla kitaab alaxkaam min saxiixin juska saddexiy tobnaad fatxulbaariga dalika kitaab alaxkaam haddaad akriso ood sharaxa fatxulbaariga ka daalacato yani adaabu aadaabu lqadaa iyo yani siyaasa sharciya baab badanaa kaaga baxayo siyaasadda sharciga yani islaamiga waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya nebigu inuu wax ku xukumi jiray wax u muuqdo daahirka inuu xukumi jiray oo uusan dadka quluubtooda nebigu inuusan ogeyn wacan jaabirin radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayh wali slam yaquul kayfa seebaa tukayfa seebaa tuqadasu ummatun ummad loo dhahirayaa laa yu'khadu min shadiidihim kooda xooga badan oo adag aan loogaga qaadaynin libaciifihim midkooda tabaasta daran rawahu ibnu xibaan ayaa weriyey waana xadiis saxiixa xadiidkan marka say u liibaanaysaa ummad midkooda tabarta badan oo awoodda isbidaayo xaqa oo qofka daciifkaa ka qabo aan looga qaadaynin say ku liibaana waa layaab ma liibaanaysa macnihiis haddaa ninka shadiidka inta laga soo qaado xaqa oo dadka kale ka dulminayo oo ninka daciifka aan looga gargudin ummaddaa mmaansamasa ma dahirsamaysa walahu shaahid xadiidi buraydata cinda albazaar waxa marka qaalin loo suubina waa maay dadka in xaqa loo kala gudo oo la adiga intaan malihid ninkaana iskale xoogaaga dadka ku gumaysan maysa qaaliga iyo xukuumaduna marka maxay noqonayaan ummadaasay askar u yihiin ay u banaynayan laakiin ninka daciifka haddii dhibaato loo geysto alla barya isagna alla haduu baryana ummaddu waa halaagsama <clears throat> cadow iyo waxbaas ilahay ku sallada ilahan ka maangalin cadow inuu alla nagu sallado aqaru shaahid kale leeyahay min xadiii abi saciid cinda bni maaja walahu shaahidu min xadiii bureyr cinda lbazaar waaqaru min xadiii abi saciid cinda bni maaja an caaishaa radi alahu canha qaala samictu rasuula lahi sal l slam yaquul yudcaa bilqaadi lcaadili qaadiga caadilka waa loo yeeraa ywma alqiyaamati maalinta qiyaama fayalqaa waxau la kulmaya min shidati lxisaabi xisaabta adkaanteeda maa ayuu la kulmaya yatamanaa u tamanimaa anahu isagu lam yaqdi inaanu kala xukmin bayna snayni labo fii cumrihi cumrigiisa xisaabta u la kulmayo waxuu tami ninaa weligiis inuunan laba kala xukmin ayuu tami marka arrin saalan maaha lidalika akaabirtii culamada qaalinimada waa dhaafi jirin rawah bnu ibnu xibaan sida laysaga dayna laysaga daynaana in laga tago dadaan ahal u ahan ay usoo baxaana lama rabo haddii aad aragto adig qof inuu samaynayo ahal u ah ka dhuumo baashaas isaga carab rawahu ibnu xibaan akrajahu bayhaqiy walafduhu fii tamratin timir inuunan kala xukumay an abi bakrata radi alahu anhu an nabiy sal l slam qaal lan yuflixa qawmun qolo ma liibaanayso walow amarahum imraa walow udhiib amarahum arinkooda imraatan haween udhiib rawahu buaariy marka naag khaalina ma noqon karto xanafiyada ayaga waxay qabaan wixi amwaala maal waa xukumi kartaa hayrulmaalna ma xukumi karto laakin madhab daciifa waayo xadiidka ayaana diidaayo culamada jumhuurtuna saas waxay qabaan qaalina inaysan noqon karin wasiirna noqon karin madaxweynena noqon karin gubernatooro gobolna noqon karin masaajidna aysan imaam ka noqon karin intaaba inaysan ahaan karin soma kasin gurigeeda marka ay waxay noqonaysa ay ku noqoto oo ay jiil soo saarto ilaahay iyo nabigiisaana xukumay naagu inay ka murmaan marka ma aha hadday mu'minaad ay yihiin waa inay ku qancaan xukunka ilahi subxana watacaala ninka dhahaayo wax ilaahay idinka dulmiyaan an idin keenaana aalim faajira ilahay dulmi u nisbayna muslim ma aha ilahay dulmi unisbayna marka waa inaan marka waa khabarun bimacna nahyi yaanay ka dhiganin waa qaanid an abi maryam alazdiy radia allahu canhu an nabiy sal slam anahu qaal man wallahu llahu shayan qofkuu ilaahay tawaliyo oo u dhiibo min amri muslimiina muslimiinta arrinkooda faxtajaba ka xijaabto can xaajatihim dadka xaajadooda iska indha tiro wa faqiirihim iyo kooda baahan ixtajab allahu ilahay waa ka xijaabtaa duuna xaajatihi xaajadiisa iyo baahidiisa ka suko ilahay ka xijaabta asaga aljaza min jinsi camal akrajahu abu daawud watirmidiy aa ka xijaabanaya ilahi subxaana watacaala marka ayb an abi hurayrata radia allahu canhu qaal lacana rasuul lahi sala lahu alayh ali wasalama